يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان caamadu waxay yidhaha marka ilaahay xaggiisa loo cararo wuxuu shaydaanku uga dhigayaa gurmadka ilaahay inuu dheer yahay oo aan gooraha la gaadhaynin marka waxay kaga kalsooni badan yihiin awyada dhintay ama kuwa ay siyaarada siiyaan bay uga kalsooni badan yihiin sidaa darteedba waxaa in badan ilaahay qur'aankiisa kaga warramaa qofku inuu ilaahay ruuxu ku xidhnaado alisticaana billaah waa xubin ama waa waslad qofka bini'aadmiga ah ilaahay ku imtixaamo idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على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 qaybood qayb aynu nidhi waa macluumaad guud oo aynu ugu talagallay qofku inuu aqoon guud ka ka helo shaydaanka iyo bahdiisa iyo taariikhdooda iyo noloshooda iyo habdhaqankooda qaybtaasu waxay inoo ahayd shan iyo labaatan cashar baynu ka dhignay maanta oo toddobiyo labaatan aynu taagannahay waa qaybtii labaad oo aynugu tala gallay qaybta ku saabsan dhaqangelinta iyo ku dhaqanka ama haddii alla yidhaahdo shuruudda iyo aqoonta laga rabo ruuxa raba inuu naftiisa ka badbaadiyo ama daweeyo ama ehelkiisa daweeyo ama in kale oo wax moodayba uu daweeyo waxyaalahu ku dawayn rabo ee dawooyinka ah waynu ka hadli doonaa baynu nidhi waxaynu markaa ka bilownay ruuxa maxaanku idhaha dawaynaya cudurradan ruuxiga ah ama cudurradan jinka iyo sixirka iyo isha iyo wixii la mida ruuxii raba inuu daweeyo isagu ha isdawaynayo ama usradiisaba ha la soo weeraro ha dawaynayo ama khalqi kaleoo muslimiinaba ha u gargaarayo maxaa looga baahan yahay waa qodobka aynu ku jiray ilaa jimcihii hore haddii aad la socoteen ilaa iyo saddex iyo toban qodob oo looga baahan yahay ruuxa mucaalijka ee wax dabiibi raba ayaynu ka soo hadalnay oo aynu tilmaamaynay goldaloolooyinka looga soo dhici karo ruuxa mudaawiga ee wax daaweynaya ee caalamka aanu arkaynin inuu la dagaalamo raba sidee buu naftiisana uga badbaadin karaa ummaddana ugu gargaari karaa waxaynu ka soo hadalnay saddex iyo toban qodob qodobka ugu dambeeya markaa waxaynu nidhi ruuxa mucaalijka ah ee wax waxaa looga baahan yahay inuu taxsiinaad iyo dhufaysyo haddii a yidhaahdo ama gaashaan inuu samaysto oo uu naftiisa ku badbaadinayo si aan waxyeello uga soo gaadhin haddii a la makhluuqaadka cadowga ah ee ilaahay subxaanah wa tacaala inooga warramay ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa qodobkii ugu horreeyey waxaynu ka soo hadalnay ikhlaaska qodobkii labaadna waxaynu ka hadalnay alcubuudiya qodobka saddexaad ee casharkeennan ku saabsanaa waxaynu ka hadlaynay lusuumuuljamaaca qofkan mucaalijka ah ee wax dawaynaya ama isdawaynaya waa inuu hadduu rag yahay uu laasimaa jamaca masaajidka iyo jamaca maxaanku idhaahdaa cibaadada salaadaha iyo fadliga ay leedahayna waxbaynu ka tilmaannay waxaynu soo tilmaannoo kale waa inuu aqoon u leeyahay qadaray tahayba kitaabka alle iyo sunnada rasuulka waa inuu aqoon u leeyahay ayaynu soo nidhi qodobka shanaad ee maanta casharkeennu ka bilaabmayo waxaa loo baahan yahay ruuxa mucaalijka ah ee u noqonaya gaashaan bir ah oo aanu cadowgu jaanis u helaynin inuu rooxa ruuxa muslimka ah ee dagaalkaa gelaya ee cadowgaa la dagaalamaya inuu alisticaana billaahi tabaaraka wa tacaala ruuxa muslimka ahi haddii uu naftiisa badbaadinaya iyo hadduu naf kale u gurmanayaba waxaa lagama maarmaan ah alisticaad alisticaanata billaahi tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay isku xidho ilaahay gargaarsado waxaa dhici karta oo in badan dhacda waxaan qodobkaa u leeyahay waa dabin halis ah oo uu u ridi karo ibliisku cidda la dagaalamaysa marka waxaa looga baahan yahay mu'minka mucaalijka ah inuu ilaahay keliya gargaar weyddiisto waana dabin aad iyo aada u halis oo in badan uu uga faa'iidaysto makhluuqaadka waxaa laga yaabaa ruuxa mucaalijka ah markuu qofka qur'aanka ku aqriyo in carabka qofka bini-aadmiga ah wax isku labahaya ay ku hadlaan oo magac sheeganaya ibliis ama shaydaan ama jin wuxuu doonaba ha ahaado wuxuu isku dayayaa shaydaanku inuu ku yidhaahdo waan kula shaqaynayaa waan ku caawinayaa waan kuu soo warramayaa meelaha fog baan kaaga soo warramayaa aan isgargaarsanno oo aan iscaawinno oo aan kula shaqeeyo buu ku odhan doonaa inaad aaminto ma aha shaydaan qof bini-aadmiya ku tacadiyey oo ku xadgudbay oo iminka ku jira macsi iyo dulmi ku jira inaad aaminto tiraa ila shaqee waa qodobka ugu horreeya uu kula eeganayo haddaad aamintana wuu ku khayaamaynayaa waa kaduub been badana ah oo khaa'in ah oo gharuur ah waa waa khayaamo badane haddii aad shayddaanka ama iblayska carabka qofka bini'aadmiga isticmaalaya aad aaminto oo aad isticaano weydiisato halistii ugu horraysay ama dabinkii ugu horreeyey ayaad lugta la gelaysaa ilaahay iyo rasuulkiisuna waa inaga maanaceen inaan mujrim iyo daalim aynu isticaano weydiisanno gargaar aan weyddiisanno arrinkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaladaa muggay leedahay darteed wax badan wuxuu muslimiinta ku tarbiyeeyey inay ilaahay oo keliya isku xidhaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdilaahi ibnu cabbaas la dardaarmaya yaa ghulaam innii ucallimuka kelimaatin innii ucallimuka kelimaatin waa tababar iyo tacliim ereyguu nebigu isticmaalay ucallimuka kelimaatin waxaan ku barayaa kelmado wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sii awdayaa goldaloolo uu uga soo dhici karo ibliisku dadka muslimiinta ah xilli kastoy joogaanba ixfid illaaha yaxfadka ixfid illaaha tajidhu tujaahak idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin biاllaah maxalu shaahidka ujeeddadayda waa intaa idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin biاllaah haddaad baryootan rabto ilaahay baa kaafiya ilaahay bari haddaad gurmad u baahan tahayna ilaahay gurmad weyddiisa markaa ha ku dagmin qodobka ah inuu ibliiska iyo shaydaanka qofka ku jiraa kugu yidhaahdo waan kula shaqaynayaa ama akhbaartaan kuu keenayaa ama waan ku caawinayaa marnaba ha ka yeelin waxaad leedahay haddaad ku jirtaa dembi makhluuq aan ilaahay kuu oggolaanin baad dhibaysaayood dhexdiisa ku jirtaa waxba aniga ha ii gargaarin addoonkan ilaahay nabadgeliyo lafahaaga aakhiradaada u tudho inaad waanisood wacdido hadduu waana qaadanayo masalada isticaanada meelo badan buu ibliisku muslimiinta uga fadhiistaa sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu likhlaas waa suuradda caqiidada ka hadasha baa ilaahay wuxuu ku soo daray allaahu samad qul huwa allaahu axad allaahu samad ilaahay waa axadka la irkado ee hawli markay timaado ilaaha dhabarka la saaree la gargaarsado waa allah tabaaraka wa tacaala waa suurat alikhlaas waa hulusu lqur'aan qur'aanka marka saddex meelood loo qaybiyo hal meel bay la ajri tahay halka maray la aqriyo ilaahay wuxuu inagu baray oo inoogu sheegay inuu ilaahay samad yahay masalada caynkaase ibliisku wuu og yahay halista caqiidada ahee ku jirta marka wuxuu isku dayey iska dhaaf gaalada iyo wixii raacay inuu muslimiinta uu kayacni ka fasahaadiyo qadiyadda caqiidada ah fii khilaali almuslimiin ayaa masaa'il fara badan oo ku yacni khata' ku ah caqiidadooda ayuu soo dhexgeliyey isagoo isticaanadaa iyo gargaarsigaa u soo dhexgelaya in badan waxaan idinka sheekeeyey habartii adhigeedu uu dib jiray ee u timi wadaadkii reerka waxay ku tidhi wadaadow adhigay xayntii yarayd maanta way caawa way dib jirtay waana xoolihii aan siyaarada kaa siin jiray waxaan kaa rabaa wadaadow inaad iigu nabaadiina xidho adhigi wadaadkii wuxuu yidhi ilaahay baan kuu baryi doonaa markaasay tidhi wadaad xoolahani waa xoolahaad ka qaadan jirtay siyaarada eh ilaahay ha igu hallaynin xoolaha iigu nabaaddiina ilaahay ha igu hallaynine xoolaha iigu nabaaddiina xid waa qof miskiinada oo musliman oo shahaadada harkaa lamalaya waxaa kaloo in badan idinka sheekeeyey mar dagaal socday gobolladeennan ayaa dagaalkii laga xoog batay qayb waxba inaan magacyada sheego muhim ma aha ee maqsadkaygu waxa weeye uun ibliisku sida uu isticaanadii iyo gargaarkii ilaahay dadka uga quusiyo nin sarkaal oo ciidankaa la jabiyey watay ayaa gaadhi gaashaaman oo beebee ah ayaa ku soo baxsaday markuu soo eryaday waa meel ban ah ayuu qorigii tuuray oo koofiyaddii tuuray oo kabihii tuuray intaa waa qaylinayaa marba sheekh buu u yeedhanayaa sheekh samirow sheekh isaxaaqow sheekh maxayow sheekh maxayow markii dambu ilaahayow ilaahayow uu ka hadhi waayey waa la eryanayaa kayn baa markaa ku dhow kayntii markuu soo u soo dhowaaday kaynta wiil baa wuxuu kula jiraa baasuuki dabadeedna markuu kayntii ku soo dhowaaday buu yidhi sheekh jilaaniyow sheekh jilaaniyow buu yidhi waxaa isku beeg marbuu sheekh jilaaniyow yidhi iyo beebeegii oo gantaalku qabsaday baasuukihii markaasuu yidhi eh, ilaahay iima teella dhiganne sheekh jilaani iyo buuranaa i badbaadiyey ilaahay iima teela dhiganne sheekh jilaani iyo buurane ayaa i badbaadiyey halkaasay maraysaa yani isticaanadii dadku waxa badankood caamadu waxay yidhaha marka ilaahay xaggiisa loo cararo wuxuu shaydaanku uga dhigayaa gurmadka ilaahay inuu dheer yahay oo aan goorahan la gaadhaynin marka waxay kaga kalsooni badan yihiin awyada dhintay ama kuwa ay siyaarada siiyaan bay uga kalsooni badan yihiin sidaa darteedba waxaa in badan ilaahay qur'aankiisa kaga warramaa qofku inuu ilaahay ruuxu ku xidhnaado alisticaana billaah waa xubin ama waa waslad qofka bini aadmiga ah ilaahay ku imtixaamo idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah iyaday sidaa tahay ayaa waxaa loo baahan yahay weliba qofku markuu mu'min yahay uu caabid yahay shaydaanku dagaal adag buu ku bilaabayaa ma aha kaynu ka warramaynaa kan dadka dureeya ee jidhkiisa galo keliya xataa mu'minka caadiga ah ayuu kaga ridayaa wahsi iyo daal iyo shaki iyo waswaas badan buu ku furaa waxyaalahaasoo dhan inaad ilaahay la kaashataa lagaa rabaa haddii caqiidadaasi ay kaa xumaato wax allaaliya wax kuu islaaxaya iyo cadow aad ka adkaanaysaa midna aslan ma jiro marka waxaa loo baahan yahay qofka mucaalijka ah inuu qodobkaa isticaanada iyo ku-xidhnaanta ilaahay iyo gargaar dalabka ilaahay inuu aad u xoojiyo oo hadduu shaydaanku uu maxaan damac geliyo inaanu arrinkaa ka yeelin idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin biاllaah waa dardaarankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaashaanka kale ee qofka mu'minka ah ee mucaalijka ah ama mu'minka cibaadaysanaya looga baahan yahay waxa weeye alisticaadatu billaah isticaada iyo isticaano waa kala laba inuu ilaahay gargaar weydiisto waa qodob inuu ilaahay magan galaana waa qodob kale inuu ilaahay magan galo waa qodob labaad weeye magangelyada ilaahay waa arrin aad iyo aad u muhiim ah waana arrin horrayse iyo dambaysaba ibliisku uu uga faa'iidaysan jiray makhluuqaadka wakhtigii aan kitaabka qur'aankii soo degin nimankii jaahiliyadda la odhan jiray cahdigii nebigu intaanu qur-aanku u soo degin nimankii jaahiliyadda la odhan jiray ee bilaadiinta ahaa oo sanamka caabudi jiray marka ay safraan ee ay meel degayaan waxay magan geli jireen jinka jinka ayay magan magangeli jireen jinkiina wuxuu isu qaatay inuu ka awood badan yahay insiga berigii hore jinku wuu ka baqan jiray bini-aadmiga markay soo degaanna waa u bannayn jiray meesha ay yimaadaan laakiin cahdigii gaalnimada iyo jaahiliyadda ayaa dadkii waxay magan galeen shaydaanka iyo ibliiska markaasaa waxay odhan jireen goorta ay meel soo degaan iyagoo safara acuudu bizaciimi hada alwaadi min sufahaa'i qawmihi fakaanat alcaaqibatu an an istakbarat aljinnu waadaathm wa'aadathum waxay odhan jireen markay meel soo degaan nimankaa bilaaddiinta ah oo sanamka caabuda shaydaankiiyo jinka aaggaa deggan iyagoo la hadlaya waxaan magan gelayaa sayidka kayntan xukuma aagganaan soo degnay jinka xukuma ayaan magan u nahay oo waxaan ka rabnaa inuu naga celiyo maangaabka iyo safahada iyo caqligaabka qoomkiisa ka mid ah inuu naga nabadgeliyaan rabna saasay odhan jireen arrinka caynkaasa sida ilaahay qur'aankiisa kaga warramay shaydaankii wuxuu ku abuuray anafe iyo kibir iyo qooq buu geliyey inay jinkii wax moodaan insigu inay jinka magangelyo weyddiistaan ilaahay baa markaa qur'aankiisa taariikhdaa kaga warramay in qowmkii gaalada ahaa ee asnaamta caabudi jireen sidaa u dhaqmi jireen taasina ay kaliftay keentay inuu shaydaanku ku soo dhiirrado bini'aadmiga wuxuuna ilaahay qur'aankiisa ku yidhi subxaanahu wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fasaaduuhum rahaqa waxaa dhacday baa ilaahay yidhi dad ka mida bini'aadmiga ayaa magangelyo weyddiistay jinka taasina kibir bay ku abuurtay jinkii dadkii gaalada ahaa oo asnaamta caabudi jiray baa saa u dhaqmi jiray markii diintii ay timi ee haddana haddii a yidhaha dadkii diintii ay jaahil ka noqdeen ayaa haddana halkii dib loogu laabtay in jinka magangelyo la weyddiisto in badan waxaad haddii aad daba gashaan aad arkaysaan ama maqli doontaan kuwan shayaadiinta la yacni la shaqaysta ama saarka tuma ama mingiska garaaca ama booranaha garaaca marka ay laaluushayaan jinka waxay ku yidhaahdaan xanuunkiinnii cudurkiinnii la aragayo caafimaadkiinnana ha la arko islaamaha wax fooxiye markay doonayaan inay maxaanku idhahdaa jinka ay laaluushaan qofka ay jinka ka laaluushayaan waxay ku yidhaahdaan cudurkiinnii la aragiyey caafimaadkiinana ha la arko markaasaa shaydaanku wuxuu isu qaadanayaa inuu tasaruf ku leeyahay bini aadmiga dhexdiisa heer bay gaadhay in mararka qaarkood bini-aadmigu ay sida ilaahay u magan galaan makhluuqaadkii dhintay iyo addoommihii ilaahay la kulmay waxaan dhagahayga in badan ku maqli jiray dadkan qayila marka ay furanayaan qaadka ay rabaan inay qaadka qaybsadaan majliskana la fadhiyo kelimaad bay odhan jireen ay magangelyo makhluuqaadka ku weyddiisanayaan waa kelimaad aad iyo aad u layaab badan oo heerkii ay nimankii jaahiliyada ahaayee sanamka caabudi jiray halkay ibliiska iyo jinka gaadhsiiyeen meel ka fog oo ka sarraysa bay gaadhsiiyeen iyagoo muslim sheeganaya waxay odha waxay yidhaahdaan qaarna weli way yidhaahdaan haddadane nacuudu biاljilaani min aljinni wاljaanni wa nadrata almacyaani saasay ku furtaan qaadka markay furanayaan nacuudu biاljilaani min aljinni wاljaanni wa nadrata almacyaani nacuudu waxaan magan gelaynaa biljilaani halkii nacuudu billaahi ay ka ahayd ayaa waxay ku qasiidaynayaan oy leeyiin nacuudu biljilaani waxaan magan gelaynaa jiilaani min aljinni waljaanni jin iyo jaanba waan ka magan gelaynaa wa nadrata almacyaani iyo ishii cawri leh ayaannu jiilaani ka magan gelaynaa ayu shirkin akbaru min haada bal kelmaddaa marka sideeda loo qiimeeyo marka jiilaani laga dhigo ilaah la magan galo shirkiga ka weyn ee lagu dhawaaqilaa maxay tahay marka ay qaybsadaan ay qaadka qaybiyaan ee nin walba intiisa gacanta loo gelinayaan waxay haddana odhan jireen jilaani bismi illaah nuuraani shaylillaah judyaa waliy allah bisiri waljahri shuf jilaani jilaani hedha bismi illaah bismi illaahi danaa leedihiinba waa sheekh jilaani jilaani waa mubtada bismi illaahina waa khabarki jilaani bismi illaahi idin la akhristaba waaba jilaani nuuraani shay lilaah waa nuuraani waa shay ilaahay jud yaa waliy allaah deeqdaadanna sii weligii ilaahayow bisiri waljahri si muuqata iyo si qarsoonba deeqdaada nagu sii waa marka loo qaybiyo qaadkee nin walbaaba uu rucubtiisa gacanta ku dhigo ayaa sidaa la yidhaahdaa dadkii jaahiliyada ahaa oo aan diiniba u imanin shaydaanka waxay ka magan gelayeenuun hadimada sufahadooda laakiin maanta fii khilaali almuslimiin dadkii muslimiinta ah dhexdooda baa waxaa laga dhigayaa awoodihii ilaahay iyo tasarufkii ilaahay iyo qudraddii ilaahay baa makhluuq loo iilaya heer buu inala gaadhay in aynu ku qasiidayno dhibaato kastoo timaadda cidda keliyahee faydi kartaa inuu yahay rasuulka dhibaato kasta oo timaadda cidda keliyahee la irkanaya ee loola qayshanaya ee haddii alla yidhaahdo gurmad laga weydiisanaya inuu rasuulka yahay calayhi isalaatu wasalaam rasuulka moxamed calayhi salaatu wasalaam waa mukaram waana rasuulkii ilaahay maca dalik haddana waa addoon ilaahay iyo rasuulkiisuna xuduud bay kala leeyihiin heer baynu gaadhnay inaynu masaajidada dhexdooda kaga qasiidayno inaynu nidhaahno nebi allow dembigayaga dhaaf nebi allow cawradayada astur nebi allow sallaadkayaga noo dhaaf nebi allow waxyaalihii ilaahay u gaarka ahaa ayaa innagoo muslimiina qaar ka mid ahi ay u iilayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waa markii ay isticaanadii istiqaasadii ilaahay ay inaga maydhantay ee ibliisku ina soo dhex galay waxaa ka mid ah waxaan ku been abuuranaya ma ahan qasaa'idka aynu akhrino waxaa ka mid a ah, erayadan soo socda qaarkood wuxuu yidhi yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaka cinda xuluuli xaadisi alcamami mawlaaya saalim wasalim daa'iman abadan calaa xabiibika khayri اlkhalqi kullihimi intaasaa lagugu muusaynaya haddama kuu dhacday mawlaaya salli wasallim daa'iman abad waa sax ilaahayow salli iyo nabadgelyo rasuulka yeel laakiin muxuu akhriyayaa isagu yaa akrama alkhalqi khalqiga ka ugu sitow maalii ma haysto man aluudu bihi cidaan magan galo man aluudu bihi siwaaka ilaa ilaahay wuu ka soo reebay somaa maali ma haysto man aluudu bihi cidaan magan galo siwaaka oon adiga ahayn goorma cinda xuluuli xaadisi alcamami markay balaayooyinka gaagmareebada ay dhacaan masaa'ibka waaweyni markay dhacaan cid aan adiga ahayn oon magangelyo u haystaa ma jirto cidaan adiga ahayn oo aan magelgeyo ka dalbanayaa ma jirto buu taagan yahay mustakiidka mustaciinka ahina waa ilaahay tabaaraka wa tacaala heer bay markaa yidhaahdaan yaa waliya alxasanaati yaa rafiica adarajaati kafir canniya adunuuba waqfir cannii sayi'aati kafir canniya adunuuba waqfir cani asayi'aati anta gafaaru اlkhaطaaya wاdunuubi اlmuubiqaati anta sataaru اlmasaawi wamuqiilu اlcaharaati caalimu الsiri waakfaa mustajiibu اddacawaati intaasoo eray waxaa loo nisbaynaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam marxaban yaa waliya xasanaati marxaban yaa rafiica darajaati marxaban kaafir canii adunuuba marxaban waakfir cani asayi'aati marxaban anta gafaaru lkhataayaa marxaban wadunuubi lmuubiqaati marxaban anta sataaru lmasaawi marxaban waa muqiilu lcaharaati marxaban caalimu siri wa akfa marxaban mustajiibu daacawaati shuuf soo dhowow kii dembiyada dhaafayo marxaban soo dhowow kafir iga saamax cannii aniga addunuuba wixii dembi aan lahaa iga saamax marxaban soo dhowow waqfir cannii sayi'aati qaladaadkii iga dhaaf marxaban soo dhowow anta adigu nebi allow khafaaruulkhataayaa waxaad tahay axadka ugu dhaafitaan badan khataayaadka la galo marxaban wa muqiilu lcaharaati soo dhowow simbiririxooyinkiiyo akhtaa'da la galo kii saamaxayo marxaban caalima siri caalim siri wakhfaa soo dhowow axadkii siriya caadba war oo ogaayow marxaban mustajiibu dacawaati soo dhowow axadka baryada aqbalow intaasoo awoodaba ilaahba iska leh haybka ilaahay mooye cid kaloo ogaataa ma jiro qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlghayba ila اllah fii suurati الnam qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah nebi allow addoommada bar waxaad u sheegtaa nebi moxamedow cid samada ku uuman iyo makhluuq dhulka ku nool oo nebi moxamed ka mid yahay man fi samaawaati waalard axad kastoo cirka iyo dhulka ku nooli ma oga alghayba waxyaalaha qarsoon ila allaahu ilaahay mooyaane caaisha radi allahu tacaala canhu iyadoo masalada ah aada uga digaysa waxay tidhi man zacama annahu yaclamu cid kasta oo tidhaahda oo ku dooda nebi moxamed inuu garanayo calayhi salaatu wasalaam maa yakuunu fii hadin berri wixii dhici doona inuu ka warhayo cid kasta oo ku dooda faqad acdama cala allaahi firyatan xaqiiqe ee ilaahay aad bay uga been abuuratay lianna allaha tacaala yaquul ilaahay baa wuxuu ina leeyahay laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlghayba ila allah ilaahay mooyaane axad kaloo haybka ogi ma jiro ambiyadana inta ay ka warramaan hadday janno tahay haddii ay naar tahay hadday xisaab tahay waa inta ilaahay uu uga sheegay qur'aankiisa kariimkaa tabaaraka wa tacaala caalimu اlghaybi falaa yudhiru calىa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin fainnahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada inta ay ambiyadu ina soo gaadhsiisay waa inta ilaahay u sheegay laakiin wax intaa dhaafsan oo ambiyada ilaahay ay ka warraysaa ma jirto awood uma leh ambiyada ilaahay in ilaahay qadarkiisa iyagu ay baajin karaan dhib iyo dheef mid ay tahayba ilaahay baana qur'aankiisa ku sheegay oo nebi moxamed ilaahay baa ku halqabsanaya oo la leeyahay madax meel ka sarraysooo la salaaxaa ma jirtee nebi moxamed oo adoo rasuulkii ilaahay ah addoommada ilaahay waxaad ku tacliimisaa inaana dur iyo nafci ilaahay la maamulin qul laa amliku linafsii nafcan walaa darra ilaa maa shaaa allah nebi allow waxaad addoommadaada bartaa oo aad ku tidhaahdaa anoo nebi muxammed ah calayhi salaatu wasalaam laa amliku linafsii nafcan walaa dara anigu daatadayda muxammed ahaan nafci iyo darri midna anigu uma hanan karo calayhi salaatu wasalaam ilaa maa shaa allah wixii ilaahay i waafajiya mooyaane walow kuntu aclamu اlghayba lastakhartu min alkhayr haddii aan haybka wax ka ogaan lahaa lastakhartu min alkhayr khayrka aad baan u badsan lahaa wamaa masaniya suu waxaan dhibsadaana maba itaabteenoo de waan ka warrayaa waan ka sii tabaabulshaysan lahaa in ana ilaa nadiirun wa bashiirun liqowmin yu'minuun mas-uuliyaddaydu waxaa weeye ay ku kooban tahay inaan digniin soo gudbiyo iyo inaan dadka u bishaareeyo liqowmin yu'minuun ciddii ilaahay rumaysan mas-uuliyaddaasaa aniga la ifaray laakiin qaybkana waxba kama ogi dhib iyo dheefna anigu ma maamulo sidaa ku dhabaa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala rasuulillaahi muxamed moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ugu khayr badan addoon ilaahay abuuray waxaa ugu khayr badan nebiyullaahi muxamed ambiyada ilaahay uu abuurayna waxaa ugu khayr badan jibriil maalintay iswaraysanayeen nebiyullaahi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo malakuljibriil ee ay isweydiinayeen waa goorma saacaddu ee uu jibriil nebiga weydiiyey calayhi الsalaaةu wasalaam mata saaca su-aashaasuu malkuljibriil nebiga weydiiyey markaasuu rasuulku ugu jawaabay calayhi الsalaaةu wasalaam ma اlmas'uulu canha biaclama min aلsaa'ili jibriil su-aashanaadii weydiisee saacadda ah kan la weydiinaya ugama aqoon badna kan weydiinayo jibriil ah taas waxay intaasoo daliilo ah aynu u soo bandhigaynaa inay been tahay oy gaf tahay oy shirki tahay in ilaahay eh, rasuulka la yidhaahdo dembigaad dhaafta in rasuulka la yidhaahdo caalam sir caalimu sirri wa akhfaa baa tahay waa waxyaalaha khata'a ah oo hadduu qofku macnaheeda garanaya uu u badheenana uu moorada kaga baxayo haddii aanu garanayna marka uu aqoonteeda yeesho inuu ka hadhaa ay waajib ku noqonayso dunuubtana ilaahay oo keliya ayuunbaa dhaafa nebiyullaahi moxamed dembi ma dhaafo salawaatullaahi wasalaamu calayh siduu u dhaafaa isagaaba dembigiisii la dhaafay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allaahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar nebigaa calayhi salaatu wasalaam macsuum laga dhigo dembigiisii la dhaafay isagu markaa sidee buu dembi u dhaafi karaa miyaanu ilaahay qur'aankiisa ku lahayn qur'aankii nebi moxamed loo soo dejiyey ee uu nebi moxamed rumaysnaa aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun aayaadkan qur'aanka ee aynu akhriyayno waxaa ugu horreeyey oo ugu hor rumeeyey waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebi moxamed rumaysan yahay inaanu caalimulghayb ahayn wuxuu nebi moxamed rumaysan yahay inaanu dembiyada isagu dhaafi karin ilaahay qur'aankiisaanay ku taalla waaladiina idaa facaluu qaala allahu tabaaraka wa tacaala fii suurati aali cimraan ilaahay wuxuu ku yidhi waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allah faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfiru اdunuuba ila allah waa su'aal waman yakfiru اdunuuba ila allah axad kee saamixi kara dembi oon ilaahay ahayn waa nooc goodi ah oo axadkii yidhaahda cid kalea dembi dhaaf loo doonanayaa awood u leh inay dembiga dhaafto inay moorada kaga baxayso aayaddaana ay ku kufriyayso waman yakfiru اdunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun marka ikhwatii fillaah marka aynu rabno in aynu wax cilaajinno waa inaynu aaminsannahay ilaahay keliya tabaaraka wa tacaala inuu qaybka og yahay ilaahay keliyihi inuu dembiyada dhaafo ilaahay keliya subxaanahu wa tacaala in la magan galo oo axad kale oo makhluuqaad ah aan magangelyo la weyddiisanin hadduu nool yahay iyo haddii uu dhintayba arrimaha ilaahay u gaarka ah oo tasarrufka ilaahay u gaarka ah addoommadu inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka leexiyaan oo ay cid kale u nisbeeyaan waa masalo aad iyo aad u culays badan waxaan sidaa ugu tiigaalayaa waa laba qodob oo culus oo qofka mu'minka ahee shaydaan inuu la dagaalamo doonaya inna shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi الsaciir waa meelaha uu doonayo dadka inuu marinka uu seejiyo marka al-isticaada in ilaahay la magan galo waa masalo aad iyo aad u muhiim ah sidaa darteed ayaa ilaahay iyo rasuulkiisu weliba si gaara waxay inoogu xadideen amaakinta iyo meelaha ay muhiim tahay in aad ilaahay magangelyo weyddiisato guud ahaan in ilaahay la magan galo oo ilaahay magangelyo la weyddiisto waa shay muhiim ah oo aan makhluuqaadka magangelyo la weydiisanin haddana meelo gaara baa ilaahay si gaara u cayimay muhiimadda ay leeyihiin darteed waxaa ugu horraysa oo ilaahay subxaanah wa tacaala inagu boorriyey meel dhufays uu ibliisku galo oo muslimiinta uu ku waswaasiyo markay salaad tukanayaan iyo markay cibaadaysanayaan iyo markay khayr u dhaqaaqaanba meeshaas in qofka mu'minkiihi uu aad u feejignaado oo xaaladahaasi hadday ku yimaadaan inuu ilaahay ku cararo fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara baa ilaahay inagu yidhi waxa weeyaan xaaladaha muhiimka ah oo ilaahay iyo rasuulkiisu si gaara ay u tilmaameen in la acuudu bilaysto ilaahay la magan galo waxaa ugu horreeya alixsaasu bilwaswaas bilwaswasa qofka mu'minkii haddii uu sahwi iyo waswaas ka dhammaan waayo ama xaalatu salaad ha noqoto ama xaalatulwudu' ha noqoto ama xaalat alcibaada ha noqoto xaaladaha aad ilaahay la itisaalayso hadduu shaydaanku qalbigaaga waswaas ku soo rido xaaladdaa feejignaada fangor baa kugu furan liishaan baa ku haysta iblaysku qalbigaaga wuxuu ka helay jaanis buu ka haystaa haddii waswaas uu kugu rido xaaladdaana waxaa kaa awdi kara fongorta iyo haddii alla yidhaahdo goldaloolada inaad ilaahay magan gasho muxuu ilaahay qur'aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala waimaa yansagannaka min ashayطaani nasqun hee fastacid biاllaah hadduu shayطaanku ku hoosaasiyo oo uu ku waswaasin rabo ha sii daynin qalbiga oo waswaaska ha sii raacraacin markiiba ka joogso acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim dheh wuxuu kuu fadhiisanayaa suuliga wuxuu kuu fadhiisanayaa weysada wuxuu kuu fadhiisanayaa salaadda meel allaaliya meesha uu kugu jebin karo ayuu kuu fadhiisanayaa suuliguu kuu fadhiisanayaayo way soo socotaa meelaha maxaanku dha laga acuudubilaysto in xaaladda suuliga ay tahay mar walba wuxuu ku odhanaya kaadidii kaama dhammaan naqas baa kaa yimi kaadidii kaama dhammaan taasuu maanta dhan kugu wadaya markaase waxaa laga yaabaa saacado saacidan inay masqushii ku jirto waa xaalado uu ka faa'iidaystay ibliisku waswaaskaas wuxuu ku odhanayaa daahir ma tihid maradaada waxbaa ku soo duulay waxaasoo dhani waa weeyaan waa waa khadka uu isticmaalo waxaad maalan mararka qaarkood qof baa buu kelidii leeyahay wuu ogyahay kaadidu inaanay bannaanka ku soo dhicine godka wuu ku kaaji jiray haddana mar allaaliya markuu soo baxo ayuu odhanayaa masqusha biyeygaga soo duuleen maantoo dhan buu marada maydhayaa maantoo dhan buu gacmaha maydhayaa maantoo dhan buu cagaha maydhaya waxaas waa waswaas waa nasaqaata shayaan marka ilaahay wuxuu leeyay tabaaraka wa tacaala wa imaa yanzaqannaka min ashaytaan waa qodob haddii uu ibliisku uu ka helo jaanis yar qalbigaaga uu ka waswaasiyo wuu ku eryanayaa wuu kula dabagelayaa wuxuu u soo gudbayaa haddii aad albaabkaa suuliga aada iska xidho seed u xidhaysaa waxaad u xidhaysaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuu inagu tababaray haddaad suuliga gasho oo ay kaadidii kaa dhammaatood iska hubsato wixii ka dambeeya inna adanna laa yugnii min alxaqi shay-a waad hubsatay inay kaadidii kaa dhammaatay waad isdijootay khalaas nafta u sheeg kaadidii inay joogsatay xubintan ilaahay inoo abuuray ee kaadida soo xambaartaa ma xajisan karto haddaan cudur ku dhicin in yaroo biyo ah oo dhexda taagani isma taagi karto waa sida hungurigeennan oo kale hungurigeennan adoo sujuudsan haddaad candhuufta liqdo miyay soo noqonaysaa ma soo noqonayso si otomaatiga ma markiiba iyadu isu wadaysaa muruqanaa riixaya candhuufta markaad liqis adoo rukuucsan ama adoo sujuudsan ma soo noqoto sidaasoo kale ayaa xubintan taranka marka aad kaadido iyadaa isdaliigaysa si otomaatika ayay isu soo riixaysaa dhibicda ugu dambaysa markay kaa soo baxdo kaadida way dhammaatay waa min albidac waxaa ka mid ah inaad xubinta jiijiiddo ibnulqayim aljawsi jawsi wuxuu leeyahay xubintan ilaahay wuxuu ugu talagalay daloolkan inuu qoyaan yar yeesho si aanu u qallalin oo aanu isugu dhegin iminka hungurigeenna haddii aad jidiin qallasho oo aanad maalmo wax cunin hunguriguu isku dhegaa hadhow marka haddii alla yidhaahdo jalka lagu siinayo waa in subag yar iyo caano yaroon badnayn iyo wax lagugu qulaamiyaa siduu hungurigu u qoyo candhuuftana hunguriga kala haysa aan liqayno ayaa inuu hungurigu isqabsado u diidaysa laakiin haddii candhuuftu istaagto hungurigu wuu qallalayaa wuu isqabsanayaa sidoo kale qoyaan rabbaaniya ayaa xubintan ku jirta sida sankaagaba qoyaan joogtihii mar walba uu ugu jiro sankaagan qoyaan baa ku jira mar walba haddaad eegto qoyaan baa ku jira qoyaanba haddana duuf kaa iman maayo qoyaanna wuu ku jiraa maxaa loogu sameeyey qoyaanka sanka waxaa loogu sameeyey dhaskan hawada ku jira in qoyaankani qabto waa khashaafadii sambabada sanbabkay khashaafad u yihiin sanku markaasaa mar alaaliya markaad neefsato waxay qabanaysaa dhaska haddana in yaroo biyo-abaa ah markiiba imanaysa oo intii hore beddelaysa duufna yeelan maysid qoyaan rabbaaniyoo joogto ah weeye indhahaagana waa sidaas oo kale mar walba qoyaan bay soo daynayaan ilmana kaa iman mayso hadday qoyaankaa indhuhu waayi lahaayeen way talligmi lahaayeen dhagahaagani qoyaan bay leeyihiin dhukay baa laydhaa wuu ku ilaalinayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala in hawaamku ay galaan intaasoo dheecaana timaadana mid walba dhadhan gaaray leedahay mid walba dhadhan gaara ayuu leeyahay waxaan uga socdaa xubintan taranka haddii aad deldeliigto qoyaankii rabbaaniga ahaa un baad riminaysaa iminka maalan irmaanaynaysaa baan ka wadaa eh, haddii maalan gabadh irmaan oo naaskeedu caana leeyahay ibta la tuutuujiyo miyaan caana ka imanayn haddii sideeda loo daayo ka warrama ta caanuma soo baxayaan marka xubintan ilaahay inoo sameeyey qoyaan aan soo baxayn oo kala ilaalinaya inuu qallalo xubintu ay qallasho oo joogta abuu ah leeyahay marka wuxuu leeyahay ibnu qayim waxaa bidca ah qofka mu'minka ahi inuu markuu kaajo uu yidhaahdo xubintan deldeligaya nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam inamana amrin heer bay gaadhay waswaaskaasi inuu yidhaahdo culimmada qaarkood ay yidhaahdaan markaad kaadido waa inaad mar walba <laughs> da aad tidhaasi maxaanku idhaahdaa ay kaadidu ay kaaga soo dhammaato qaar baa waxay samaynayaan suuliga dhexdiisa markaad kaadido waa inaad wax culus dhigtaa waxaa culus qaadqaad si murqahan calooshu ay u soo rixaan murqaha caloosha iyo muruqan dakarku xidhiidhba male xidhiidhba male waxay odhanayaan haddii ay kaadi kaa timaaddo intaad dhagax yar qaadato ood marada koruyi qaaddo dakarka saa u saaro la socsoco ilaa iyo shan daqiiqo ah, lix daqiiqo la socsoco haadaa waa taklifa aan ilaahay iyo rasuulkiisa midna ina amrin lainama amrin marka waa nooc waswaas ah waswaaskaas hadduu kuula yimaado jar jooji markiiba ha u dhega nuglaanin markaad suuligii ka adkaato iyo waswaaskiisa wuxuu kuu soo fadhiisanaya weysada wejiga maad maydhin gacmaha maad maydhin hal mar baad maad maydhin caynkan iyo caynkan iyo caynkan waxaa laga yaabaa maantoo dhan wejiga saaad u maydhayso in wejigiiba uu ka tago maxaanku dhaa qoyaanku gacmaha maantoo dhan aad maydho wuxuu rabaa ibliisku inuu ku geliyo israaf almiyaah si aad biyaha ugu israafto oo xadkii loogu tala galay xad ka badan uu kuu geliyo intaasuu isagu ka faa'iidaya waxaa jira jenaraal dhan oo qaabilsan weysada oo lahwaan laydhaa lahwaan baa laydhaa markaad weysada ka adkaato ayaad shayddaanka iska naarto wuxuu ku odhanaya gacanta midig maad maydhin keliya waxaa kaaga filan war shay tan gacanta qoyantahay haddaa biyo xagga ka yimaada gacanta bidix maad maydhi qoyaankuuntus bes buu kaa tegayaa marka dambe aakhirka marka dambe haddana wuxuu kuu imanayaa salaadda salaadda markaasuu xidhashada kuu fadhiisanayaa usalli usalli usalli taasoo maantao dhan haynaysaa waswaas khayra caadiya dad baad arkaysaa ragcadda koowaad ee ragcadda labaad usalli kaga tegayso usallida markuu ka adkaadana haddana wuxuu usoo fadhiisanaya faatixada bismi illaahi bismi illaahi maanta oo dhan wuu ogyahay inuu bismi ku celcelinayo laakiin raganimo uu yidhaah warheedha ibliis dee haddaba iga hadh ma laha aayaddan hadduu qaadan lahaa wuu ka badbaadi lahaa wa imaa yanzaqannaka min ashayaani nasqun fastacid biاllaah waswaaska meel walba wuu geliyaa ibliisku ee haddii uu cibaadooyinka uu waswaas kaa geliyo xaqiiqada un qaado inna adanna laa yugnii min alxaqi shay'a maluha qaarkoodna waaba xaaraan ina bacda adanni imun marka qofka mu'minka ah ee mucaalijka ah waxaa lagama maarmaan ah inuu waswaaska iska ilaaliyo kayfiye kastuu ku joojin karaba inuu waswaaska iska ilaaliyo xaaladda labaad ee uu ilaahay inoo tilmaamay inay muhiim tahay isticaadadu iyo inaad acuudu billaahi min ashaydaani arajiim aad tidhaahdo xaaladda labaad waxa weeye marka aad u hollato aad rabto inaad qur'aanka aqrido xaaladda qiraa'at alqur'aan markaad bilow istidhaahdo fastacid billaah waa dardaaran ilaahiya tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu og yahay shaydaanka inay ka cadhaysiinayso qur-aankaad akhriyaysaa wax la akhriyooo ilaahay lagu caabudo qur'aankaa ugu fadli badan halka xaraf ee qur'aankeed akhrido waxaad helaysaa cashra darajaad oo khayr ah hal xaraf oo qur'aankaa markaad akhrido cashra darajaad baad helaysaa ibliiskuna taa raalli ka noqon maayo haddii ay sidaa tahayba waxa ilaahay inagu baraarujiyey xaaladdaa fadliga badan ibliisku raalli kaaga noqon maaye marka horeba waa inaad isooga dhigtaa maxaanku idhaahdaa difaac adag ilaahayna qur'aankiisa wuxuu ku yidhi waidaa qara'ta alqur'aana acuudu billahi min ashaytan rajiim waidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani اrajiim ee idaa aradta qiraa'ata alqur'aan haddii aad damacdo inaad qur'aan aqrido fastacid billaahi min ashayطaani اrajiim ilaahay ka magangal ibliiska shaydaanka ka magangal masalada noocan oo kale ah waxaa aad iyo aad u dabagalay oo fawaa'idda iyo waxyaalaha khayraadkae laga helayo acuudu billaahi min ashaydaani arajiim marka qur-aanka la bilaabayo laga helayo waxaa ka hadlay oo faahfaahiyey ibnulqayim aljawsi raxmat raxmatullaahi calayhi ilaa iyo toddoba qodob oo faa'iidooyinka acuudu billaahi min ashayطaani arajiim ay leedahay ayuu soo bandhigay waxaynu halkaa ka sii wadi doonaa jimcaheenna dambe inshaa allahu tacaala qofka mucaalijka noqonaya iyo shuruudaha looga baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu